بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى الشركة هذه مدني أحكام الشركة وشركة أحكام تيدي هل كان وحر الشيخ رحمه الله تعالى إنه كبلابه شركة iyo qaybaha ay u qaybsanto iyo axkaamteedii sharikadu marka waxay u qaybsantaa aqsaam iyo anwaac fara badan ayay iska leedahay qaybo ka midana sharcigu wuu xarimay sharikada qaybo ka midana sharcigu wuu banneeyey qaybaha sharcigu uu xarimay sharikada waxaa ka mid ah sharikatu labdaan shirkadda la yidhaaho sharikatu اlabdaan sharcigu wuu xarimay sharikatu اlabdaan ulajeedada laga leeyahay waxa weeye waa in xoogga iyo muruqa lagu shirkoobo xaaraan waxaa ka mid a ah ka sharikati alxamaaliin nimankan xamaaliinta ah ee xamaaliga ku xoogsada in afar ama shan qof oo iyaga ka mid ah inay shirkoobaan oy dhahaan xooggeenna aanu ku shirkowno iyagoo waxanti ah iyo wax lacagoo isku darsadeen aysan jirin tusaale ahaan baqaaray waxay leeyihiin baqaarkan yacnii cuntada ku jirta aanu rarno oo gaarigan aanu ku rarno ama gaariga aanu ka dejinno afarteennana shirkan ku nahayo wixii markaana la siiyo oo baqaarku uuna siiyo shirkaanu ku noqonaynaa si sinnaan ah ayaan u qaybsanayna shirkada noocaas oo kalaa sharcigu wuxuu u yaqaanaa sharikatulabdaan waana xaaraan sababta sharcigu uu ku xarimana waxaa weeye dee dadkan xooggooda iyo muruqoodu ma sinna dhididkooduna ma sinna waxaa dhici karta qofkan gaariga markuu yacni wax ku daldalayay oo bariiska ama burka ama baastada uu ka dejinayey ama uu saarayey kan waxaa dhici karta labaatan ilaa soddon loor inuu saaray oo uu qaaday kanina waxaa dhici karta shan iyo toban inuu qaaday kan waxaa dhici karta afartan inuu qaaday marka tafaawudaa jira tafaawud iyo kala tagsanaan ayaa jira oo aysan ku sinayn shaqadii iyo wixii ay qabteen sidaas awgeed shirikada noocaas oo kalea waxaa la yidhaha sharikatu alabdaan xaaraan waxaa kaloo tusaalooyinkeeda ka mida sharikatu sayaadiin ama sharikatu alkhayaadiin iyaduna waa la mid xaaraan sharikatu sayaadiin iyo sharikatu lkhayaadiin maxaa loola jeedaa tusaale ahaan laba qof ama saddex qof oo harqaanle ah ayaa waxay leeyihiin qof walboo noo yimaada aanu dharka u talno wixii marka soo dhacna aan ku shirkowno dadka isku dhidid ma aha isku shaqo ma ahan kan waxaa laga yaabaa ilaa shan ilaa lix maro inuu tolay kanna waxaa dhici karta ilaa labaatan soddon maro inuu tolay marka tafaawudaa iyadana jira waa sharikadii hadda xamaaliinta aanu sheegayno oo kale marka sharikaadka noocaas oo kale ah sharcigu wuu xarimay ma banaano waxaa kaloo la mid a sharikada la yidhaha sharikat اlwujuuh sharikat اlwujuuh iyadana waa xaaraan waa wejiga aan ku shirkowno wejiga aanu ku shirkowno sharikat اlwujuuha la yidhaha xaaraan wejiga aan ku shirkowno yani ulojeedada laga leeyahay waxaa weeye waa dad macruufa oo jaah iyo weji mujtamaca iyo bulshada dhexdooda ku leh marka waxay ku shirkoobayaan dalaalnimada iyo alaabta aan iibinno alaabtan aan ka dalaalno wixii soo dhacana dhexdaan ku dhifsanaynaa wixii soo dhacana dhexdaan ku dhifsanaynaa maadaama aanu nahay dad weji mujtamaca dhexdooda ku leh tanna waa ciladii loo xarimay sharikatulabdaan oo kale ayay tanna ka imanayso dadkii isku shaqo ma aha dadkii yacni wujuuhda lahaa ama wejigooda dadka wax ugu iibinayey oo badeecada weji ku iibinayey isku shaqo ma aysan qabanin shaqadiina tafaawuda u dhexeey marka sharikada noocaas oo kalea sharikat اlwujuuh iyaduna xaaraan sharikat اlabdaanna xaaraan sharikada qeybta uu sheekhu inoo sheegi doono raximah اllahu tacaala taas wey midda sharcigu uu xalaasha uu ka dhigay qaala shaykhu raximah اllah wuxuu yihi sheekhu الشharikaةu sharikadu lugaة min lugaةi xagga luqada اlاkhtilaadu isku qasnaasho sharikada luqada waxa la yidhaha wax walba isku qasma wax walba oo isku qasma oon la kala sooci karin kaasa waxaa la yidhaha sharika wa sharcan min sharcin xagga sharcigana caqdun waa heshiis caqdigaasoo yaktadii keenaya hubuuta alxaqi xaqa sugnaashadiisa keenaya fii shay-in shay dhexdiisa inuu xaqu uu ku sugnaado shaygaasoo linayni laba qof iyo faaktaro wax ka badan u sugnaado calaa jihati shuyuuci faafidda jihadeedana uu xaqaasi ugu sugnaaday oo shaygii aan la kala lahayn oo xaqu uu ku dhex faafsan yahay kaasa waxaa sharcigu u yaqaanaa shariku wa sharcan min sharcin xagga sharcigana caqdun heshiisu sharikadu caqdigaasoo yaqtadi keenaya hubuuta alxaqi xaqa sugnaashadiisa fii shayin shay dhexdiisa uu xaqu uu ku sugnaado shaygaas oo linayni laba ruux u sugnaaday fa akara wax ka badan shariko sharcigu wuxuu u yaqaanaa waa xaqu inuu ku sugnaado shay shaygaana waxaa iska leh laba qof iyo ka badan ayaa iska leh waxaana shaygaas xaqu ugu sugnaana calaa jihati ashuyuuci faafidda jihadeedu ugu sugnaano yacni xaqii shaygan uu ku dhex faafsan yahoo lama kala lahaw qof qaybtiisa sumad gooni ah ama astaan gooniyahu ay ugu qoran tahay ma jirto tusaale ahaan labadan qof haddii ay isku darsadaan kun doolar kanina shan boqol uu leeyahay kanna shan boqol waa isku darsadeen badeeca lagu soo iibiyey badeecadii ma kala soocanta ma la kala yaqaano lacaga la isku darsaday lacaga la isku darsaday ninkana shan boqol uu dhiibay kana shan boqol uu dhiibay kunkaa doolar badeeca lagu soo iibiyey oo ku shirkooda badeecadii lagu soo iibiyey lama kala yaqaano qof dhihi kara shantii boqol inteydan way badeecadan qeybtan aan leeyahay iyo qof dhihi kara qeybtan aan leeyahay marka calaa jihati shuyuuc sidaasaa loola jeedaa oo waa xaq shaa'ica oo dadku markaa xuquuqdoodii aysan kala calaamadsanayn waxaa kaloo la mida ah sidaas oo kale haddii ay boos ay ku shirkoobaan hal boosay laba qof iyo ka badan ayay ku shirkoobeen booskii qof dhihi kara anigu jihadan bari jirta ayaan gooni u leeyahay ma jirto kan dhihi kara jihada yacni galbeed xigtaan anigu iska leeyahay ma jirto calaa jihati shiicu isku dhex yaacsan yihiin taasa waxaa la yidhaha sharika sharikadana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu barakeeyaa haddii khiyaana aysan dhicin amaa dadka shurakada ah haddii khiyaana dhexdooda ay dhex dhacdo sharikadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka qaadaa barakada waxaana taa ku soo arooray xadiis abu daawuud uu sunankiisa ku warinayo oo nabiga salى اllahu calayhi wasalam uu yidhi yaquulu llaahu ilaahay wuxuu leeyahay xadiisu qudsi ilaahay wuxuu ku leeyahay ana haaliثu shariikayn labada qofoo shirkowday anaa saddex ku ah anaa saddexu ku ah ilaahay uu leeyay yani waa u kaalmayn meesha ugu saxsan iyo barakada xoolaha ayaan u gelin maa lam yakun axaduhumaa saaxibahu haddii midkood saaxiibkiis uusan khayaan labada qofoo shirkowday saddexan ku yihi ilaahay xadiisu qudsi ku yihi jala jalaaluhu haddii midkood uusan midka kale uusan khayaan faidaa idaa khaana axaduhumaa saaxibahu haddii labadooda midkood saaxiibkii uu khayaano kharajtu min beynihimaa dhexdoodii waa ka baxaa u yihi ilaahay jala jalaaluhu yacni nasrigii iyo gargaarkii iyo kaalmayntii aan kaalmaynayey barakadii xoolahooda la barakaynayey wixii oo dhan waa ka dhex saaray marka xadiidka abu daawuud ayaa sunankiisa ku wariyey nabigeenana sala allahu alayhi wasalam inoo tilmaamay haddii khiyaana meesha ay timaado in ilaahay subxaanahu watacaala nasrigiisa iyo gargaarkiisa uu kala baxayo arkaanu sharikati haadihi tani arkaanu sharika tani waa tiirarkii shirkada shirkada waxay iska leedahay arkaan iyo tiirar ay ku dhisan tahay arkaanu sharikati sharikada tiirarkeedii khamsatun shan caaqidaani laba heshiis wada galay oo caqadka wada galay waa labadii shirkoobay waa maalaani iyo laba maal oo laysku darsanay oo lagu shirkoobay iyo wasiiqatun siiqadii waa hadalkii ay adeegsanayeen oo labadooda dhex marayay shantaas iska leedahay caaqidaan oo laba maalaani oo labadii maal iyo siiqadii oo shan ku noqonayso shardu caaqidayi sharika haadaa midkani shardu caaqidayi sharika sharikada labada ku heshiinaya shardigoodii halkan <clears throat> sheekhu wuxuu inoogu sheegi labada qof oo shirkoobaya shuruudda sharcigu uu u xiray shardu caaqidayi sharika sharikada labada qof oo ku heshiinaya shardigoodii ahliyatu tawkiili wakiilasho ahalnimadeedii watawakuli wakiil noqosho ahalnimadeedii in tasarafaa labadooduba haddii ay tasarufayaan oo xoolihii shirkada lagu ahaa ay ku tasarufayaan waxaa shardi ah mid walboo labadooda ka mida inuu wakiilna noqon karo qofna uu wakiilan karo taasaa shardiga shuruudda labada qof oo caqadka sharikada wada gelaya waxaa ka mid a qofku inuu wakiil noqon karo qofna uu sii wakiilan karo waa shardi qofkii aan qof wakiilan karin isaguna aan wakiil noqon karin shariko kama mid noqon karo tusaale ahaan waxaa baxay kii majnuunkii kii sabigii saqiirkii sakiir qof ma wakiilan karo asna lama wakiilan karo wakiilna ma noqon karo qofna ma wakiilan karo qofkii majnuunka ahi oo caaqilka aan lahayn oo caqliga aan ahayn isaguna wakiilna ma noqon karo qofna ma wakiilan karo sidaas awgeed marka iyaguna sharikadii ma geli karaan wa idan waktigaas fatawakulu wakiilashadu wakiil noqoshada في الmutasarifi fi اlmutasarifi kii tasarufayey fatawakulu wakiil noqoshadu fi اlmutasarifi qofkii tasarufayey dhexdiisa ay ahaatay wakiil noqoshadu wاtawkiilu wakiil yeelashada faqad oo keliyana fii gayrihi gayri اlmutasarifi qofkii tasarufayey gayrkiisna wakiil yeelasho ayaa ahaatay <coughs> halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka hadlo labada qof oo shirkada noqonaya qofna waa mu yani qofna waa wakiil qofna waa muwakil qofna waxbuu wakiishay qofna asagaa la wakiishay marka qofka la wakiishay waa kuma kan wax wakiishana waa kuma labadiiu kala saariyo sheekhu wuxuu ku yidhi waidan waktigaa fatawakulu wakiil noqoshadu filmutasarifi qofka xoolaha ku tasarufaya oo ganacsiga samaynaya qofkaas muxuu noqonaa wakiil codihii tasarufkoodaa loo wakiisha inuu ganacsi ku sameeyo wakiil qofka muwakilkaahu wax wakiishana yuu noqona watowkiilu wakiilashada faqad oo keliyaha fii gayrihi hayri اlmutasarifi qofkii tasarufayay gayrkiisa ay ahaatee wakiilashadu qofka muwakilkaahee wax wakiishana waa qofka xoolihii aan ku tasarufay oo banaanka ka taagay qofkaana maxaa leeyahay waa muwakil towkiilu sameeyey ilaa qofkan saaxiibkiis wuxuu u wakiishay inuu xoolihii isagu ganacsigii uu ku sameeyo wa towkiilu wakiilashaduna faqad oo keliya fii gayrihi gayri اlmutasarifi kii tasarufayay gayrkiis ayuu ahaaday wakiilashada shuruudu maalayi sharikati haadihi tani shuruudu maalayi sharikati sharikada labadeeda maal labadaas maal shuruuddoodii halkan sheekhu wuxuu uga hadli xoolaha laysku darsanayo shuruudaha sharcigu uu u xiray shuruuddu maalayo sharikati sharikada labadeeda maal shuruuddeedii arbacatun afar xoolaha laysku shardi laysku darsanayo sharcigu wuxuu u xiray afar shardi ittifaaquhumaa ittifaaquulmaalayn labada maal iswaafaqoodii jinsan min jinsin xagga jinsiga ay iska waafaqaan wa sifatan min sifa xagga tilmaantana ay iska waafaqaan waxaa kaloo shardi ah labada maaloo laysku shardina laysku darsanayo inay jinsiga iyo tilmaanta ay iska waafaqaan waa shardi yani jinsiga maxaa loola jeedaa wixii lacag iyo lacag waa inay yihiin ama dhul iyo dhul ay isku yihiin ama xoolo ay isku yihiin laysku darsanayo laakiin waxaan isku jinsiba ahayn in laysku darsado sharikadoodu ma ansaxayso waxaa kaloo shardiga sifada labada maal oo laysku darsanayo xagga tilmaanta inay iska waafaqaanna waa shardi tilmaan maxaa loola jeedaa ka danaaniir saxiixa wa danaaniir saxiixa kani wuxuu wataa danaaniir saxiixa kana wuxuu wataa danaaniir saxiixa ama danaaniir mukasara danaaniir aan wanaagsanayn oo qiimo dhaaxaan lahayn oo xilligii horaa la isticmaali jiray kana wuxuu wataa danaaniir mukasara waa in xagga tilmaantana ay iska waafaqsan yihin waxaa hadda sheekhu uusan ku soo derin itifaaquhumaa jinsan wa sifatan uu yihi laa qadra yacni labada maal inay isla ekaadaan shardi ma aha inay isla ekaadaan shardi ma aha waxaa sharikoobi kara qof wata kun dollar iyo qof shan boqol bis wata oo dollar shirkay noqon kara hadhowna ribaxa iyo faa'iidadu waxay noqonaya calaa qadri almaaleyn labada maal sida loo kala badan yahay ayaa hadhowna faa'idada loo kala badsanaa waاkhtilaaduhumaa ikhtilaadu lmaalayn labada maal isku qasnaashadoodana waa shard inay isku qasan yihiin baxayثu laa yatamayazaani aysan kala socnayn labada maal waa inaan la dhihi karin kani waa maalkii iyo xoolihii hebel waa inaan la dhihi karin kana waa xoolihii hebel waa inaan la dhihi karin oo isku qasnaada wاlidnu idankuna waa shardi fi tasarufi tasarufka dhexdiisa la idmo fiihimaa fi lmaalayn labada maal dhexdooda waa in tasarufka la idmo liman shaksina loo idmo shaksigaasoo yatasarafu xoolihii ku tasarufaya waxaa kaloo shardi ah qofka shaqaynaya xoolihii ku shaqaynaya ku tasarufaya qofkaas labada maalba waa in loo idmo inuu tasaruf ku samayn karo beec iyo shiraa iyo rahandhigasho wixii ganacsigu keenayo dhan waa in loo fasaxo oo qofka ka shaqaynaya idankaasna shardi wa kownu ribxi wاlkhusraani ribaxa iyo khasaarada ahaanshadoodiina waa shardi calىa qadrihimaa qadri lmaalayn labadaas maal qadarkooda inuu ahaado faa'iidada iyo khasaaraduna waa shardi waxaa kaloo shardi ah wixii faa'iido la helo iyo haddii khasaara ay timaado mar walbaba sida loo kala xoolo badan yahay in ribax ay khasaarada ay u kala dhacayso waa shardi haddii tusaale ahaan iyagoo xoolo badan yacni iyagoo kala xoolo badan oo midna kun dollar uu watay midna shan boqol oo doolar uu watay hadday shardi ka dhigaan oo yidhaahaan bishardi faa'iidada aan ku sinaano khasaaradana aan ku sinaano sharikadu baatil sharikadaas waxay noqonay sharika baatil oo aan sharci ahayn ma ansaxayso sharikadaas waxaa la rabaa qof walba hantida uu wato hadhow haddii khasaara uu yimaado inay khasaaradu ay ku dhacdo hantidiisu intay la eg tahay haddii faa'iida ay timaadana faa'iidada uu u qaato inta hantidiisu ay la ekay hadduu ثuluث lahaa wuxuu leeyahay ثuluث الfaa'ida hadduu rubculmaal lahaa wuxuu leeyahay rubc الfaa'ida taa marka iyadana waa shard shardu siiqati sharika haadaa midkani shardu siiqati sharikati sharikada siiqadeedii iyo hadalkeedii hadalkaas shardigiisii <coughs> halkan sheekhu wuxuu uga hadlay qaabka loo shirkoobayo iyo ereyada iyo hadalka ay adeegsanayaan labada qof oo shirkoobay shardu siiqati sharika sharikada siiqadeedii siiqadaa shardigeedii an tushcira siiqadu waa inay dareensiiso bilidni idan waa inay dareensiiso fi tasarufi tasarufkiina loo idmay liman shaksina loo idmay tasarufka shaksigaasoo yatasarafu ee tasarufaya siiqada ay adeegsanayaan labada qofoo shirkoobaya waxaa shardi ah inuu qofka tasarufka samaynayo xoolaha ganacsiga ku samaynaya waa in hadal tusinaya idan in tasarufkii loo madax baneeyey waa inuu ku hadlo tusaale ahaan uu yidhaaho adintu laka fii tasarufi almaalayn waxaan kuu idmay labada maalba inaad ku tasarufto ayaan kuu idmay waa inuu yihi idankaasna waxaa loo jeedinaa qofka markaa xoolaha gacanta ku haya oo ganacsiga ku samaynaya suuratu sharika haadihi tani suuratu sharika waa sharikada muuqaalkeeda qaabka loo shirkoobo iyo hadallada ay adeegsanayaan qaabkiisii suuratu sharikati sharikada suuradeeda an yaأtiya zaydun nin zayd la yihaaho waa inuu la yimaado bimiئati dinaarin boqol dinaar waa inuu la yimaado wa camrun camarna bimilihaa mila اlmiئة camarna boqolkaas wax la mida waa inuu la yimaado uma markaa kabacdina yakhlidaahaa ay hamantii lacagtii ay isku qastaan oo laysku qaso o laysku daro lacagtii ثuma yaquulaan labadooduba ay yidhaahaan ishtaraknaa waan shirkoownay waadinnaa fi tasarufi tasarufkiina waa isku idannay qofkii markaa tasarufka gacanta ku qaban lahaa gacantaa ku qabto way isku idmeen tasarufkii alwakaalatu haadihi midani axkaamu lwakaalati waa wakaalada axkaamteedii halkan sheekhu wuxuu uga hadli raximah اllahu tacaala wakaalada sharciga iyo axkaamta wakaaladu ay iska leedahay iyo qeybaha ay iska leedahay alwakaalatu wakaaladu luqatan min luqatin xagga luqada atafwiidu bandhigidu wakaalada luqada carabiga waxaa la yidhaha qofkan howshaada aada u bandhigtid taasa waxaa la yidhaha wakaalo waistilaaxan mistilaaxin xagga heshiiskana tafwiidu shaksin waa shaksi bandhigiddiisii maa shay uu bandhigo shaygaasoo lahu shaksiga ficluhu ficlu shayi shayga samayntiisa uu u sugnaaday wuxuu asagu samayn karo waa inuu bandhigo oo mimaa ayiladii kee ah yaqbalu shaygu aqbali kara anniyaabata naa'ib noqosho wax aqbali kara ah ilaa hayrihi shaygaasi kayrkiis shaksigaas kayrkiis waa inuu shaygaas u bandhigo bisiiqatin hadalna uu ugu bandhigo oo yidhaha wakaltuka waa ku wakiishay kaasaa sharcigu u yaqaanaa wakaalo waisطilaaxan min isطilaaxin xagga heshiiska sharciga wakaalo waxaa la yidhaha tafwiidu shaksin shaksi bandhigidiisii maa shay uu bandhigo shaygaasoo lahu shaksiga ficluhu shayga samayntiisa uu u waxa aad qofka u bandhigi kartid oo qofka aad u wakiilan kartid waxaa shardi ah horta wax adigu aad samayn karto inay wuxu yihiin wax adiguba aadan samayn karin qof uma bandhigi kartid umana wakiilan kartid adigu wax aadan ba samayn karin tusaale ahaan waxaa ka mid a baycu اlfuduuli baycu اlfuduuli adiga kuma banaano qof kalena uma wakiilan kartid baycu اlfuduuli waxaa la yidhaahaa xoole adigu aadan milkigiisa iska lahayn qofku u wakiilatana uusan jirin inaad tiraa waa iibina sharcigu kuma ogola xoolahaas marka bayculfuduuriga haddaad tiraaho hebelo adigan ku wakiishay adigu iibi ma banaana iyaduna lann waxaad qofka u wakiilanayso waxaa shardi a ah. adigu inaad samayn kartid kartida shardi ah waxaadan adugu samayn karin qof kalena adiga uma wakiilan kartid uma ogolo marka waxaa shardi a ah, maa lahu ficluhu wax horta adiga sharcigu uu kuu jideeyey inaad samayso adigu aad samayn karto ayaad wakiilan karta oo mimaa ayiladii kii ah yaqbalu huwa maagu anniyaabata naa'ib noqosho aqbalay waxaa kaloo shardi ah wax laysaga naa'ib noqon karo inay yihiin waxa qofka aad u wakiilan karto waxaa jira waxyaalo aan laysaga naa'ib noqon karin qof uma wakiilan karti maalan waxaa ka mid a masaa'ilu alaymaan waاlnuduur wاlkafaara wاldihaar wاsalaad wاshahaada wاliqraar masaa'ilkaasoo dhan sharcigu ma ogola in laysaga naa'ib noqdo qof uma wakiilan kartid marka waxaa ka mid ah alimaan dhaarti maxkamadda lagaaga yiri waxaa lagu yihi waa inaad dhaaratid dhaaraa lagugu leey hebelaa iga wakiilaha tiri ha iisoo dhaarto hebelaa iga wakiilahe ha soo dhaarto ma ansaxayso waxa qofka aad u wakiilan karto waxaa shardi ah mima yaqbalu anniyaaba inuu waxyaalo yacni sharcigu uu ogol yahay in laysaga naa'ib noqdo waa inuu yahay waxaa kaloo saasoo kale ku baxay annadru nadarka isaguna niyaabo ma aqbal haddaad tiraa waa ku wakiishayeen waxii nadar adoonku wakiishay waxii soo nadar ma ansaxayso nadarka ma aqbalo wakaalo iyo niyaabo ma aqbalayo waxaa ka mid a ah dihaarkii dihaarka isagana ma aqbalayo niyaab dihaarka waxaa loola jeedaa kitaabu nikaaxuu noogu iman doona waa inaad xaaskaaga ku tiraahid anti calaya ka dahri ummik hooyaday ayaad igala mid taha in ereygaas xaaska lagu yihahna waa xaaraan xaaraan in ereyga xaaskaaga aad ku jiraa hooyadeed igala mid tahay xaaraamo qofaad u wakiilatay marka oo tiri wakiilaad iga tahay ereygaas xaaskayga ku dhe ma ansaxayso kaaladaas leanna waxyaala la naa'ib noqon karo ma aha waxaa ka mida ah salaaddii cibaadaadkii salaaddii aa ka mida ah. haddaad tiraa duhurkii waa ku wakiisha iga soo duko adaa wakiiligaa salaaddii duhurka ma ansaxayso waxaa ka a ah shahaadadii markhaatigii shahaadadii iyadana la wakiisho maa yaqbalu niyaaba shardi wa qofka aad u wakiilanaysid waxaa shardiga waxaad yani adigu niyaabo aqbali kara inuu shaygu yahay haddaad tiri qoftii markii lagu yihaaho maxkamaddu ay kugu yeertay ku tiraaho shahaado markhaatiyaa lagaa doonaya kaala markhaatigii fur hebelaa iga wakiilaya markhaati ha furo asagu ma ansaxayso iyadan iqraarkiyaa ka mida ah. masaa'ilka niyaabada aan aqbalayn iqraar war waxaan hebel inuu xoolahan kugu leeyahay ma qirsanta waan qirsanah laakiin hebelaa iga wakiilaya ha soo qiro maxkamadda horteeda hebel ha ka soo qiro ayaa tiri ma ansaxayso masaa'ilkaasoo dhan waxa weeye waa masaa'il oo aan aqbalaynin niyaabow waxaasoo marka waxaa laysaga wakiilan karo waxaa shardi ah mimaa yaqbalu niyaaba inuu yahay shardi ilaa gayrihi gayrkiis ayuu u wakiishay shayga bisiiqatin hadal una ugu wakiishay hadal ayuu ugu wakiisho waa ku wakiishay ayuu laa liyafcalahu shayga inuu sameeyo uma uusan wakiilan bacda mowtihi dhimashadiisa ka bacdi inuu shayga sameeyo uma uusan wakiilan ee muxuu wakiishay fii xaali xayaatihi fii xaali xayaatihi waa shar intuu nool yahay ayuu u wakiishay laakiin bacda mowtihi maya hadduu yihah maalan waxaan samee waan ku wakiishay bacda mowtii inaad samayso dhimashadeyda kabacdi inaad shaygan samaysaan kuu wakiishay hadduu yidhaah ma ansaxayso taasoo kale waxay geli mas'alo kale waa mas'alatu alwasiyati waliisaa dardaarana la dardaaran taas wakaalo lama yihah waxaa la yidhaha dardaaran masalo kale geli masalatu alwasiyati waliisaa dardaaran taas wakaalo ma aho qofka haddaad tiraa waxaa iga samee bacda almowt haddaan dhinto kabacdi waxaas iga samee wasiyaa la yidhaah ee eh, ma noqonayso wakaalo ma noqonayso arkaan اwakaalati haadihi tani arkaan اwakaala tani waa wakaalada tiirarkeeda arkaan اwakaalati wakaalada arkaanteedii arbacatun afar muwakilun qof wax wakiishay waa in la helo oo qofkii wax wakiilanay wa wakiilun qof wakiil laga dhigtay oo qofkii yani shayga loo wakiishay wa muwakalun fiihi shay loo wakiishay qofkii waa shaygii lagu wakiishay ama nikaax ha noqdo ama xaj markaa ha noqdo xajku waa ka mid yahay waxyaalaha niyaabada aqbali kara bishardi laakiin qofku inuu yahay qof macduuba oo sariir ku aruuray oo caajiso aan xajihi karin lasagoo fiilo noqon kara iyo wasiiqatun siiqadii hadalkii yani dhex marayay wakiilka iyo muwakil <clears throat> shardulmuwakili haadaa midkani shardulmuwakil qofkii wax wakiilanayay shardigiisii halkan sheekh wuxuu uga hadlay qofka wax wakiilan kara shuruudaha uu leeyay shardulmuwakili qofka wuxuu wakiilan kara shardigiisii sixatu mubaasharatihi shaksiga la saaxiibidiisa ansixitaankeediya shardi almuwakala fiihi shayga laysku wakiishay inuu asagu la saaxibo inay ansixaysaa shardi ah qofka muwakilka ah wax wakiilan kara waxaa shardi ah shaygan qofka aada leedahay waan kuu wakiishay inaad horta adigu samayn karto waa shardi wax sharciguba adiga uusan kuu ogolayn inaad samayso qofka ma sii wakiilan karti maalan xajaa kuu xiran xaj ayaa kuu xiran muxrimaad xajka hadduu kuu xiran yahay sharcigu muxuu kaa xarimay qabla taxalul اlأwal intaadan taxalul awalba gaarin sharcigu muxuu kaa xarimay nikaaxi muxaramaat اlxraam gabar ma nikaaxin kartid adigu ma nikaaxin kartid adna sooma nikaaxsan kartid markaasaad waxaa tiri qof war anigu xajan ku jiraahe gabara iga fakanaysa iisoo aqbal nikaax gabadha iga fakanaysa nikaax haddii la xaj sharcigii ma ogola qabla taxalul awalan ku jira taxalul awal ka hor ayaan ku jiraa gabara iga fakanaysa iisoo aqbal ma ansaxayso adigu horta ma samayn kartaa adig haddamaad wixii samayn kartaa waxaad qofka u wakiilan karta waxaa shardiya ah. wax adigu aada la saaxibi kartid la mubaasharoon kartid inuu shaygu yahay waa shard shardigu ilaa waxaa laga soo reebaa masalaة اlacma qofka indhoolaha ahaa masaladiisa indhoole isaga beyciisu ma ansaxayo qof indhoolaha inuu wax soo iibsado ma ansaxayo calى madhab imaam shaafici ma ansaxayo lannahu shuruudaha beyca waxaa ka mid a shayga in la arko waxaad iibsanaysay inaad aragtida ka mida marka isagii muxuu samayn karaa laakiin wakiil wakiilulbeyc wuu samaysan karaa indhoolihii isagii ma samayn karo laakiin qof kale uu wakiilan karaa waa indhoole masalada hadda waxaa laga soo reebi laleeyahay yacni wixii adigu aadan samayn karin qof uma wakiilan kartida le ilaa indhoolihii indhoolihii asaga u wakiilan karaa qof kale u wakiilan karaa beecid shuruud اlwakiili haadihi tani shuruud اlwakiil wakiilka shuruuddiisii qofka wakiilka laga dhiganayo shuruudihiisi shuruudulwakiili wakiilka shuruudihiisi itnaani labadu qofka wakiilka laga dhiganayo laba shardi ayaa sharcigu uu xiray sixatu mubaasharatihi wakiilka la saaxiibidiisa la saaxiibiddaa ansixideedi atasarufa tasarufka waa inuu la saaxiibi karo tasarufkaasoo alma'duuna fiihi tasarufka dhexdiisa loo idmay linafsihi naftiisa waa inuu ula saaxiibi karo maxaa shardi ah shardiga ugu horeeya laba shardi uu leeyahay wakiilku waxaa shardiga tasarufka loo fasaxay oo la yidhi waa kuu wakiisheeye waxaas tasarufka iisoo samee waxaas inuu horta naftiisa asagu u samayn karo wakiilku waa shardi de waxuusan naftiisii uusan u samayn karin wakiilna kama noqon karo wakiilna kama noqon karo maxaa baxay tusaale ahaan waa wakaalatu الsabiy wاlmajnuun wاlmarأati fi الnikaax saqiirkii oo kale ayaad waxaa tihi waxaan kuu wakiishay nikaaxan kuu wakiishay ma ansaxay asagaa mu samayn kara isaga hadduu samayn karo wakiilna kama noqon karo majnuunkiyaa la mid nikaaxi isagu ma samayn karo wakiilna kama noqon karo qof kale waxaa la mida ah sidaas oo kale haweeneyda haweeney waxaa tihi waa kuu wakiishay nikaaxan iisoo aqda iyadii ma iyadaa waa wakiil laga noqonah iyada nafteeda ayaa wakiil laga yahy oo weli iyo mas-uul laga yahy iyadana ma ansaxayso wa tacyiinuhu tacyiinu lwakiili wakiilka cayinidiisa in la cayino oo la og yahay waxa uu yahay waa shardi wakiilka in la cayinona waa shardi in la cayino yani waxaa loola jeedaa waa in wax mubham oo qarsoon wakiil ma noqon karo tusaale ahaan qofka hadduu yihaaho laba qof oo la joogto wuxuu yidhi wakaltu axadakumaa labadiina mid ka mid aha wakiil ka dhigtay labadiina mid ka mida ah. ama jamaacadan meesha fadhiso intuu soo dul istaago wuxuu yidhi wakaltu axada haadihi اljamaaca jamaacadan qof ka mid ahaan wakiil ka dhigtay ma ansaxayo ma ansaxayo jamaacadan qof ka mida ah ayaan wakiil ka dhigtay qofku hadduu yidhaaho ma ansaxayo qofku waa inuu mucayan yahay war hebelow adaan wakiil kaa dhigtay waa inuu yidhaho laakiin jamaacadan qof un ka mida ah, ma ansaxayo gaaladaas shuruud اlmuwakali fiihi haadihi tani shuruudulmuwakali fiihi shaygii laysku wakiishay shuruudihiisii haddana shaygii laysku wakiishay shuruuduu sharcigu u xiray shuruudulmuwakali fiihi shayga laysku wakiishay dhexdiisa shuruudihiisii alaaatun saddexo an yemlikahu shaygaas waa inuu milkin karo almuwakilu muwakilku waa inuu milkiyey shayga qofka wax wakiilanaya shaygii waa inuu tasarufkiisa milkiyey an yemlikahu ay tasarufahu shayga tasarufkiisii waa inuu iska leeyahay oo uu milkiyey almuwakilu qofkii wax wakiilanaya waa inuu shaygaas tasarufkiisa milkiyey iska leeyahay shar waxaa shardi ah oo shaygan muwakalu fiihiga ahoo qofka loo dirayo oo waxaasaan kuu wakiishay aada leedahay qofka kuu wakiilanaya waa inuu shayga horta asagu iska leeyahay tasarufkiisa wax uusan tasarufkiisiiba aan gacanta ugu jirin hadduu yihah waxaasaan kuu wakiisha wixiina wax asagu gacanta uu ku hayo maba ahba ma ansaxay tusaale ahaan waxaa tidhi wakaltuka waxaan kuu wakiishay dalaaqa man saankixuhaa islaanta aan nikaaxsan doono furiinkeedaan kuu wakiishay hadda gacantaadaa soo gasho marka hore horta dalaaq waa laysku wakiilan karaa waa sax laakiin naagtii nikaaxsan horta marka hore gacantaadaan soo gasho laakiin islaani gabar aadan qabin haddaad tidhaah gabadha beri laygu nikaaxin doono aan furiinkeedii kuu wakiishay ma ansaxayo leanna adiga naftaada wax wakiilanaya shaygaas ma ku tasarufi kartaa ma furi kartaa islaan aadan qabin wax marka waxaa shardi ah an yamlikahu almuwakilu muwakilku waa inuu milkiyo tasarufkiisa shardi wa an yakuuna shaygu waa inuu yahay qaabilan liniyaaba shayga yacni laysku wakiilanayo inuu niyaabo aqbali karo oo laisaga naa'ib noqon karo inuu yahay shardi maxaa baxay ashyaadii faraha badneedoo hadda aanu soo sheegin wax badan waxaan soo sheegnay niyaabo aan aqbali karin waxaa ka mida ah shahaadadii markhaatigiyaa ka mida ah, alaymaan dhaartiyaa kamid ah, laskuma wakiilan layskuma wakiilan karo dhaarti markhaatigiyaa ka mida layskuma wakiilan karo waxaa ka mid ahaa sidaas kale nadarkii ayaa ka mida iqraarkiiyaa ka mida waxqiriddii layskuma wakiilan karo waxaasoo dhan niyaabo ma aqbali karaa wa an yakuuna shayga laysku wakiilanayo macluuman wax la og yahay waa inuu shaygu yahay wax laysku wakiilanayo walow biwejhin dhinacba ha laga ogaade dhinacyadiisa dhinac ka midaba haba laga ogaade waa in xoogaa uun macluumaad fikrad waa in laga haysto waxa laysku wakiilanayo laakiin waxaan fikradba laga haysan fikrad waxaan laga haysan ma ansaxay maala qofkii wuxuu yidhi wakaltuka fii ashyaa'i ashyaadaydan kuu wakiisha ashyaadee waa wax majhuula wax majhuula ma ansaxayo yani qof in loo wakiisho shay majhuula laakiin shaygu hadduu wej ahaan un dhinac ba allah ka dhigaya hadduu meel uun laga og yahay maala wuxuu yihi wakaltuka fii bayci amwaali maalyaalka aan leeyahay beecoodii ayaan kuu makisha xoogaa dhinac waa laga ogyahay amwaashu in kastay fara badan yihiin dhinac waxaa laga og yahay kownuhu maalan waxa loo wakiishay horta inay maal yihiin dhinacaasuu ka ogyahay waxa loo wakiishay horta inay maal yihiin xoogaa fahmaa jira dhinacuu ka fahamsan yahay marka meel uun in laga fahmo waa shardi shayga laysku wakiilayo shuruudu siiqati اlwakaalati haadihi midani shuruudu siiqati اlwakaalati wakaalada siiqadeedii siiqadaas shuruuddeedii hadalka dhex maraya wakiilka iyo muwakilka shuruudu siiqati اlwakaalati wakaalada siiqadeeda siiqadaa shuruuddeedii ثalaaثatun saddex wey lafdun waa lafdi lafdigaasoo min almuwakili qofka wax wakiilanaya xaggiisa ka ahaaday awil wakiili ama wakiilka xaggiisa ka ahaaday lafdigaasoo yushciru dareensiinaya birida raali noqasho dareensiinaya waxaa shardi ah wakiilka ama qofka muwakilka ahee wax wakiilanaya labadooda midkuu doono hadalka ha ka yimaadee waa inay hadalku noqdo hadal dareensiinaya inay raalli isaga yihiin wakaalashada wakaalashada inay raalli isaga yihiin hadal muujinaya waa inay ku hadlaan labadooda midaa hadal hadalku iman karaa muwakilkaa hadal hadalku iman karaa qofka wax wakiilanaya wuxuu dhihi karaa wakaltuka fii bayci maali waxaan ku wakiishay maalkayga inaad ii beeciso bis kii kale waa iska aamusi karaa yaعni qabiiltooda fii baabi wakaalati shardi ma aha sidii beecii la mid ma aha qofka wakiilku inuu qabiiltu waa aqbalo yihah shardi maaha sidii beecii oo kale ma aha farqiga udhexeeya ama haddii kale hadalka waxaa bilaabi kara wakiilka wakiilkaa hadalka bilaabi kara oo dhihi kara wakilnii wakilnii fii beyci maalika maalkaaga beeciisii ii wakiilo isna wuxuu yih nacam ayi waa kuu wakiisha labadooda mid ka mida waa in hadalka uu soo jeedo wa cadamu raddi raddi raddiga weyntiisiina waa shardi inuusan radin raddigaasoo min alaakhari kan kale xaggiisa ka ahaa qof hadduu hadalka soo jeedo kan kalena maxaa laga rabaa inuusan raddin inuusan radin ka kale maalan haddii muwakilku yihaaho waxaan kuu wakiishay maalkayga inaad beeciso kii kale maxaa laga rabaa inuusan radin hadduu radiyo wakaaladii waa buraysa wakiil ku noqon maayo had wakaaladii waa burta hadduu iska aamusano maala wuxuu ihi maalkaygii waa kuu wakiishay mana radin waana aqbalana ma dhihin wakaaladii saxiix wey leanna waxaan soo sheegnay qabiiltu inaysan shardi ahayn shardi ma waa kaliya maxaa shardi ah cadamu raddi cadamu raddi min alaakhar unbaa shardi wa cadamu tacliiqi wax ku xiridda weynteedii wey wakaalada waa inaan waxba lagu xirin wakti iyo zaman iyo xilli iyo waa inaan lagu xirin hadduu yihaaho idaa jaaءa ramadaanu faqad wakaltuka ramadaan markuu yimaado markaas ayaan ku wakiisha zamanka kale wakiil igama tiid zamanka kale bil kalood wakiil iga tahay ma jirto bishaasuu ku xiray wakaaladii ma ansaxayso suuraة الwakaalati haadihi tani suuraة الwakaala tani waa muuqaalka wakaalada suuraة اwakaalati wakaalada muuqaalkeeda an yaquula zaydu licamrin zayd waa inuu camr ku yihaaho wakaltuka waxaan kuu wakiishay fii bayci daari gurigayga beecintiisii aan kuu wakiishay fayaquula camrun camarna uu yidhaha qabiltu waa aqbalay ow yaskuta ama uu iska aamuso camarna muxuu leeyahay waa aqbalay wakaalada guriga aad ii wakiilatay beeciisii waa aqbalay ama waa aqbalay intuu iska dhaafo ha iska aamuso waxaan soo sheegnay qabiiltu inuusan shardi ahayn qabiiltu inuusan shardi ahayn aliqraar haadihi middani axkaamu liqraar waa qiriddii xuquuqda la qirayey axkaamtii halkan sheekhu wuxuu ka hadli qiritaanka iyo axkaamta uu iska leeyahay iqraarka culimmadu waxay yidhaahaan aliqraaru waa sayid اlaxkaam iqraarku axkaamta boqorkeedii yacni boqorkeeda waxaa loola jeedaa qofka xujo lagu oogo waxaa ugu weyn aliqraar hadduu afkiisa wixii ka qirto xujo uma dhiman yani markhaati iyo dacwo dacwo iyo yaa ku arkay yaa kula joogay iyo midna waa laga kaaftoomay aliqraar sayid ulaxkaam qofku hadduu waxa qirtuu yidhaah waxaas anigaa xaday qofkaa anigaa dilay bis waa yacni xujo qofka xujada ugu weyn wey oo qofku maragtaahay uu isku soo oogo aliqraaru iqraarku luqatan min luqatin xagga luqada alihbaatu sugid iqraarka luqada carabiga waxaa la yidhaha in wax la sugo wa sharcan min sharcin xagga sharcigana ikhbaaru shaksi waa shaksiga khabridiisii bixaqin xaq uu ka khabro xaqaasoo calayhi cala shaksi shaksiga dushiisa ahaada sharcigana waxaa iqraar lagu yihaa xaq isaga lagu leeyahay inuu ka khabro oo yihaa xaqaasaa loogu leeyahay ama ha noqdo xaqaasi xaq qisaas ha noqdo xaq maaliya ha noqdo oo hanti lagu leeyahay ha noqdo wuxuu doono ha noqdo arkaanu liqraari haadihi tani arkaanu liqraar tani waa qirashada arkaanteedii arkaanu liqraari qirashada arkaanteedu arbacatun afar wey muqirun qof wax qiray waa in la helo wa muqarun lahu shaksi wax loo qiray ama shaksiga xaqa loo qiray wa muqarun bihi waa shaygii la qirayay wasiiqatu waa hadalkii dhex marayay labada qof shuruudulmuqiri haadihi tani shuruudulmuqiri tani waa qofkii wax qirayay shuruudihiisa shuruudulmuqiri qofka wax qiraya shuruudihiisu inaani laba wey qofka iqraarkiisu sharciyan uu ansaxayo laba shardiya loo xiray idlaaqu tasarufi tasarufka sii deyntiisa qof sharcigu uu sii daayo sharcigu uu fasaxay tasarufkiisa hadduu beec samaynaayo hadduu shiro samaynaayo hadduu wakiil noqonaayo qof sharcigu uusan xayirin waa inuu qofku yahay qofka wax qiri kara maxaa shardi ah an yakuuna baaliqan caaqilan aa loola jeeda qof qaangaara ah oo caqli leh waa inuu yahay qof sharcigu uusan xayiraad ku soo reebin maxaa baxay qof saqiira iqraarkiisu ma ansaxayo qof waalan iqraarkiisu ma ansaxayo qof suuxay ma ansaxay midkaasoo ma ansaxay walikhتiyaaru ikhtiyaar doorashana waa shart inuu qofku khiyaarkiisa xoolaha u qiro ama xuquuqda uu qiro haddii qofkii la khasbo oo la garaaco oo wixii laga dhaliyo oo intuu xanuunsado markaa kabacdi uu yihah waxaas anigaa qaaday ama qofkaa anigaa dilay sida maxkamadaha qaarkood ba ay samaynayaan waa khalad wey iqraarkaasi ma ansaxay dadka inta jirdil loo geysto oo markii la jirdilo koronto lagu qabto korontaa lagu qabana qofka korontaa lagu qabana markaasu markuu yani nafti u yaabo wuxuu iska qiran uu leeyahay waxaa aniga qofkaa dilay ama wuxuu leeyahy maalkaas anigaa qaatay ma ansaxayo qaraarkaas sharciyan qofka isagoo caqligiisu taam yahay oo wax jirdila aan lagu samayn oo handadaad aan lagu samayn waa inu ikhtiyaarkiisa oo waxay ku qiran shuruudulmuqarir shuruudi lmuqarir lahu shaksigii wax loo qirayo shuruuddiisa qofka wax loo qirayo isagana oo laleeyahay isagaa xaqaa iskale shuruuduu leeyahay isagu shuruudulmuqarir lahu shaksiga wax loo qirayo shuruudihiisi alaaatun saddex an yakuuna shaksiga wax loo qirayo mucayanan qof la cayinay oo la yaqaan waa inuu yahay nowca tacyiinin cayinidda nooceeda qeyb uun ka mida ah waa in laga yaqaano qofka waa shard qofka wax loo qirayo inuu qof mucayano qeyb uun ka mida laga yaqaano waa shardi hadduu tusaale ahaan uu yidhaaho calaya maalun lirajulin calaya alfun lirajulin min ahli اlbeled nin magaalada uun ragga degan ka mid ahaa maal igu leh ma ansaxayo iqraarkaas waa inaad hebel tidhaahd hebel hebel ayaa intaasoo lacaga laakiin magaaladan qof ka mid ahaa lacag igu leh iqraar noqon mayso wa ahliyaة الاstixqaaqi wa ahliyatuhu shaksiga muqarun lahugaah wax loo qirayo oo ahal noqoshadiisina waa shardi listixqaaqi اlmuqari bihi shayga la qirayo u xaq yeelashadiisa inuu ahal u yahana waa shardi waxaa kaloo shardi ah shayga la qirayo horta ahal ma u yahay qofkan shayga la qirayo أhل ma u yahay bashar waxa la qirayaba hadduusan ahalba u noqon karin iyadana waa sidaasoo kale iqraarkii ma ansaxay tusaale ahaan haweenaya nin waxay u qiriyay leedahay waa wiilkiisi ama asagaa dhalay caruurtani le haddii la fiiriyana qofuu dhali karo maba aha waa qofay isku da- yihiin ama uu ka wen yahay dadii dii wax lagu dhali jiraba uu ka wen yahay wuxuu ka wen yahay afar sano shan sano u ka wen yahay markaasa iqraar waxay leedahay waxaan u qiray wiilkan isagaa dhala ama gabadhan isagaa dhala aabbaha midka ay ku sheegeysana iyo midka caruurka ay ku sheegeysana wax saasa kale ma weyno ma ansaxayo iqraarkaas iqraarka noocaas oo kale ma ansaxayo waanlaa yukadiba almuqira waanlaa yukadiba shaksiga wax loo qiray oo muqarulahuga ah almuqira qofkii wax u qiray waa inuusan beenin inuusan beeninna waa shar haddii marka wax u qiray uu yidhaha hebela intaasoo kun oo dollar a igu leho xaqiisii ah kuwelihi waa beentiisa haduu yihaa iqraarkii ma ansaxayo iqraarkii ma ansaxayo markaas shuruudi اlmuqari bihi shayga la qirayo shuruudiisii shayga la qirayo sharcigu wuxuu u sameeyey shuruudo shuruudulmuqari bihi shayga la qirayo shuruuddiisii itnaani laba wey allaa yakuuna shaygu waa inuusan ahayn milkan milki lilmuqiri qofka wax qiraya waa inuusan milkigiisa ahayn xiina waktigiina uusan milkigiisa ahayn yuqiru uu qirayo marka uu qirayo waa inuusan shaygaasi milkigiisa ahayn wax isaga milkigiisa ku jira oo la ogyahay inuu milkigiisa yahay ama isaguba uu qiranayo inuu shaygan isagu iska leeyahay qof kale hadduu u qiro baatil wy qiraarkaasi ma ansaxayo wa an waa inuu ahaado shayga la qirayo biyadil muqiri qofka qiraya gacantiisa waa inuu ku jiro walow maaalan mustaqbalkaba allah ka dhigo hadda yuusanba gacanta ku hayn hadduu doono mustaqbalkaba allah ka dhigee wuxuu gacanta ku hayo ama mustaqbalka gacantiisa soo geli kara waa inuu yahay tusaale ahaan hadda wuxuu gacanta ku hayo waa lacaguu gacanta ku hayo ayuu wuxuu leeyahay lacagtan hebelan iskale hebelan u qiray waa sax ama wuxuu leeyahay qofkan waxaan u qirsanahay neef neef geela ayaan ka dhacay war aaw hadda neefkii neefkii geel ahaa anigana waa iga lumay waa iga lumay muxuu la mid yahay wax gacantiisa ku jira oo kale wax gacantiisa ku jira ayuu la mid yahay lannahu ma-aalka waxaa suurtagala inuu gacantiisa soo galo hadduusan gacantiisa soo gelayna bedelkiisaa laga rabaa bedelkiisa ayaa laga rabaa hadduusan gacantiisa mustaqbalka uusan soo gelinna waa inuu bedilkiisa bixiyo shardu siiqati اliqraar hadi haadaa midkani shardu siiqati اliqraar siiqada qiritaanka shardigeedii wey halkana sheekhu wuxuu uga hadli qaabka wax loo qiro shardu siiqati اliqraari wax qiritaanka siiqadeedii siiqadaa shardigeedii lafdun waa lafdi lafdigaasoo yushciru dareensiinaya biltisaamin laasimsi dareensiinaya bixaqin xaq aada laasimsatay <coughs> qaabka wax loo qiro waxaa shardiga qofku qaabku wax uu qirayo inuu ku dhawaaqo erey tusinaya inuu xaqii isku laasim yahay xaqii inuu laasim isaga dhigo inuu bixiyo tusaale ahaan waa inuu yihaaho laamulmilki oo kale laamulmilki waa inuu hormariyo uu yihaaho lizaydin calaya kada ninka zayd la yihah waxaasu igu leeyahay ama waa inuu isticmaalo cindii iyo calay cindii aniga agteyda waxaa u yaala lizaydin kada calaya dushayda wuxuu ku leeyahay zayd kada waxaa inuu ku dhawaaqo waa shar waxyaalo tusinaya yani in xaq lagu leeyahay waxyaalo tusinaya inuu ku dhawaaqo shardiga suuraة اliqraar haadihi tani suuraة اliqraar waa qiritaanka muuqaalkiisii qaabka wax loo qiro suuraة اliqraari qiritaanka suuradiisii an yaquula zaydun zayd waa inuu yihaah haadaa kan ahawbu maradaahi licamri maradan camra iska leh laamti laamulmilki aw yaquula ama waa inuu yidhaaho calaya dushayda waxaa ah licamrin camarna u sugnaaday alfu dinaarin kun dinaaru igu leeyahay taas waa inuu yidhaaho alcaariyatu haadihi midani axkaamu alcaariya tani waa caariyada iyo axkaamteeda halkan sheekhu wuxuu uga hadli caariyada iyo sharciga qeybaha uu qeybiyey iyo axkaamteedu alcaariyatu caariyadu luqatan min luqatin xagga luqada ismun waa magac magacaasoo limaa iyo lidikii u sugnaaday yucaaru huwa shayga la caariyeeyo walicaqdihaa caariyada heshiiskeeda magac u sugnaadana wuu yahay heshiiska caariyada naftiisa ereyada lagu heshiinayo la isdhaafdhaafsanayana caariye waa la yidhaha waxaa kaloo caariye la yidhaha ismun limaa yucaaru shayga la kala caariyeysanayana caariyaa la yidhaha walicaqdihaa caqdi alcaariya caariyada heshiiskeedana caariye waa la yidhaha heshiiska dhex maraya labada qof wa sharcan min sharcin xagga sharciga caariyadu ibaaxatu lintifaaci ku nafcinta bannaynteediiu bimaa shay qofka loo banneeyo inuu ku nafciyo shaygaasoo yaxilu lintifaacu ku nafcintu ay xalaal tahay bihi shayga in lagu nafciyo ay xalaal tahay maca baqaa'i caynihi shayga cayntiisa baaqi noqoshadiisa micigiisa in lagu nafciyana ay xalaal tahay bisiiqatin siiqana loogu banneeyo qofka hadal waa ku caariyeeyey oo kale leeda taas caariye sharcigu yaqaan caariye wuxuu ku yihi sheekhu sharcigu waxaa lagu yaqaan ibaaxatu lintifaaci ku nafcinta bannaynteeda bimaa shay aada u bannayso qofka in lagu nafciyo shaygaasoo yaxillu uu xalaal yahay alintifaacu ku nafcintu ay xalaal tahay bihi shayga in lagu nafciyo ay xalaal tahay wax sharcigu uu xalaal ka dhigay in lagu nafciyo waa inaad qofka u bannayso oo tiraa waa kuu banneeyey shaygaas ku soo nafci caariye wey maxaa ka mid a ah kitaabaka kitaab qofku aad caariyeynaysa kitaabki waa kitaab lagu nafcin karo manaafic badan oo la soo koobi kara ayaa laga faa'iiday maca baqaa'i caynig kitaabkii qofku hadduu akhristo uu ku nafciyana cayntiisa waa baaqi noqonaysa maca baqaa'i caynihi la yihi maxaa baxay wixii qofka haddaad caariyeyso aan cayntiisa isa baaqi noqonayne yani isticmaalkiiba ku baaba'ay tusaale ahaan cuntaad qofkii u dhiibtay markaasaa tiri cuntada waa ku caariyey saxan beriis oo kaleeti waa ku caariyey saxanka beriis hadduu ku nafciyo nafcigiisma in la cuno wey hadduu cunana maxaa soo haray wuu sooma haraya shayga waxaa shardiga markii lagu nafciyo inuu soo harayo markaasa caariyo la dhihi karaa maca baqaa'i caynihi shaygaas cayntiisa baaqi noqoshadiisa micigiisana lagu nafcin karo bisiiqatina loogu banneeyo siiqadu waa hadal arkaanu اlcaariya haadihi tani arkaanu اlcaariya waa caariyada arkaantii arkaanu lcaariyati caariyada tiirarkeedii arbacatun afar wey muciirun qof wax caariyeeyey waa qofkii wax caariyey wa mustaciirun qof caariyada qaatay ta ku dheeflihw murtahim iyo mustaciir iyo ereyada noocaas oo kalea qofkii wax qaatay ta ku dheefla kii caariyada qaatay wa mucaarun shaygii la caariyeeyey wasiiqatun iyo hadalkii shuruud lmuciiri tani shuruud qofkii wax caariyeynayay shuruuddiisii shuruudulmuciiri qofka uu xariinaya shuruuddiisii alaaatun saddex wey aliktiyaaru ikhtiyaar waa shardi doorasho qofka waa inaan la khasbin ikhtiyaarkiisi waa inuu ku caariyeeyo shardigu wasixatu tabaruci samafalka ansixitaankiisina waa shardi qof wax sadaqaysan kara oo tabaruc samayn kara waa inuu yahay qofka maxaa baxay saqiirkii iyo kii waalnaa iyo maxjuuri calayhigii qofkii sharcigu maalkiisa uu ka xayiray dadkaasoo dhan wax caariyin cariyin karaan wa milkuhu shaksiga milkintiisii wey almanfacata shayga manfacadiisa inuu asagu iska leeyahay waa shard wax adiga manfacadiisiiba aadan iska lahayn manfacadiisii waxaadan iska lahaynba qof adiguna siima caariyin karta waxaad manficadiisa adigu aadan milkinayni tusaale ahaan maxaa ka mid a kii mustaciirka ahaa maalan kitaabaad soo cariyisatay kitaab markaad soo caariyeysatay qof kalaa ku yihi kitaabka isii caariye ma ma ansaxayso leanno adiga kitaabkan adiga miyaa iskale nafcigiisa wa milkuhu almanfaca shardiga kitaabka adiga manfacadiisa milkigii manfacada ma lihi laakiin waa lagu baneeyo waa lagu caariye manfacada waa lagu baneeyo adigu manfacada milkigeeda ma lihi marka kitaab aad qof ka soo caariyeysatay adigana ma sii caariyen karta leanno shardigaana kaa maqan milkuhu almanfaca shuruud اlmustaciir haadihi tani shuruud اlmustaciir tani waa qofka caariyada qaatay shuruuddiisa shuruudulmustaciiri qofka caariyada qaatay shuruuddiisa itnaani laba atacyiinu cayinitaan waa shardi qofka in la cayino oo la magacaabo waa shardi haddii aad tiraahid acartu waxaan caariyeeyey kitaabkii axadda haadihi اljamaaca jamaacadan qof ka mid ahaan kitaabkayga caariyey ma ansaxayo caariyadaas qofka wax la caariyey inuu mucayan yahay shardi wa idlaaqu tasarufi tasarufka sii deyntiisuna waa shardi qof sharcigu uu sii daayey tasarufkiisa oo beeciisa iyo tijaaradiisa iyo ijaarka hadduu wax ijaarayo sadaqa hadduu la baxayo iyo qof sharcigu fasaxay shardigu maxaa baxay saqiirkii kii waalnaa kii safiiha ahaa waxaasoo dhan caariyadoodii ma ansaxayso shuruud اlmucarib shaygii lescaariyeeyey shuruuddiisa shayga lescaariyey shuruudaha weeye shuruud mucaari shayga lescaariyinaya shuruudihiisa arbacatun afar laysa fiida lmustaciiru qofka mustaciirka ah ee caariyada qaatay waa inuu ka faa'iideysanayo manfacatahu manfacata almucaari shaygaas la caariyeeyey manfacadiisa waa inuu ka faa'iideysan karo waa shardi waxaan nafciba lahayn caariyadiisu ma ansaxayso kalximaari الzamini ay culimmadu ku mihaaliyaan fuqahada alximaar aلzamin dameer jiisa ayaa lagu caariyey muxuu kugu tarihe dameer walba waa la raran lahaa alaabaa la saaran lahaa kanna waxa weye nafci ma laha shayga marka yani caariyadiisu ansaxayso waxaa shardi ah in laga faa'iideysan karo in laga faa'iideysan karo shardi wa an takuuna manfacaduna waa inay tahay mubaaxatan mid la baneeyey manfacada yani shaygan lagu caariyeynayo nafcigiisana waa inuu mubaax yahay maxaa baxay aalat lmalaahi caariyadeedu ma ansaxayso qalabka lagu heeso waxyaalaha lagu heeso muusikada lagu garaacayo iyo haddaad tidhaah waa soo caariyeysana ama dadan caariyeyna intaba ma ansaxayo lannahu manfaco manfacada lagu nafcinayo manfaco sharcigu ogol yahay ma aha manfaco sharcigu ogol yahay oo mubaaxa ma aha wa an takuuna manfacaduna waa inay tahay maqsuudatan manfaco loo qasdo oo qofka caaqilkaahi u qasdo oo la majeersado waa inay manfacadu tahay maxaa baxay falaa tasixu icaaraةu naqdayni litasyiin lacagaad waxaa tihi lacagahan waxaan kuu caariyeeyey inaad isku qurxiso wax qof caaqiluhu uu yani u qasdo ma ahan taasoo kale lacagaha waxbaa lagu iibsadaa yani naqdeynkii waa lacagihii dahabka iyo fidada loo jaray sidii shilin oo kale loo calaameeyey lacagihii hadday tira lacagahan waxaan kuu caariyey inaad isku qorxiso ma ansaxayo lacagahan habka sharciga uu talo galay waa in wax lagu kala iibsado laakiin layskuma qorxiyo waayo yakuuna alintifaacu ku nafcintuna waa inay tahay bihi shayga lagu nafcinayo waa inuu ahaado maca baqaa'ihi shayga baaqi noqoshadiisa micigiisa waa in lagu nafcin karo waxaa kaloo shardiya shaygii markii lagu nafciyo shaygii waa inuu baaqi noqon karo maxaa baxay bahal shumacan shumacan la ifsado sidii faynuusta oo kale oo dabka baxayo shumcan la ifsanayo shumcaas la ifsanayo la daaro markii taraqa lagu daaro dabka dhalinayo kaasoo kale haddaad qof caariyeyso ma ansaxay leannu shumci hadduu qofku afar habeen shan habeen hadduu daarto waa sii dhammaaday waad aragteen wax dhalaalaya wey shumca waa dhalaalaya waa dhammaanay laba baad maxaad qofka usoo celinay marka qofka waxaad usoo celiso ma laha shardu siiqati alcaariya haadihi midani shardu siiqati اcaariyati caariyada siiqadeedii siiqadaa shardigeedii shardu siiqati alcaariyati caariyada siiqadeeda shardigeedii lafdun waa lafdi lafdigaasoo yushciru dareensiinaya bilidni idan dareensiinaya fil intifaaci ku nafcintana loo idmay qofka waa inaad ku dhawaaqdo eray tusinaya qofkan inaad u fasaxday shayga inuu ku nafciyo acartuka shayga waa ku caariyay ow amase bidalabihi dalab اlidni ama idanka dalbashadiisa lafdi tusinaya waa in lagu dhawaaqo waa markuu qofku dalbanayo qofkii caariyada doonanaya wuxuu ku leeyahay acirni icaariye icaariye markuu ku leeyay waxay taha dalab uu samayna lafdigaa lagu dhawaaqo maca lafdi اlaakhari kan kale lafdigiisa micigiisa xaal lafdigu ahaada kii kalena waa inuu dhawaaqo markaa tidhaaho acartuka waan ku caariyeeyey qabiltu waa inuu yidhaho ow amase yuusan dhawaaqin hadduu doonee ficlihi ficlil aakhari ama kan kale ficilkiisa waa in la helo yani kan kale inuu hadduusan dhihin waan aqbalay caariyadii uu iska aamuso ficil hadduu ku daro waa ku filantaha bis qabiltu lama shardiyo caariyada suuraة اlcaariyati haadihi tani suuraة اlcaariyati waa caariyada muuqaalkeedii suuraة اcaariyati caariyada muuqaalkeedu an yaquula zaydu licamrin zayd waa inuu camar ku yihaha acartuka waxaan ku caariyey haada kan athowba marada ah litalbasahu howbkan si aad u labisato fayaquulu camrun camarna uu yidhaha qabiltu ow amase qabiltu uusan dhihine yaqbida uu shaygii gacanta ku dhigo oo uu qibdoodo bis intaas unbaa uga filan allah subxaana